ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد قال رحمه الله تعالى كتاب الشفعة الشفعة ذي بو كتابي هالكنيضة هذا الشفعة shufca sidaa markii waxaa weeyaan la yidhaaho waa sida ugu saxsan shufca oo shiinta la godo fa-dana la reebo ama shufacatu haddii la yidhaaho waa qalad sida ibnu soo noqliyay raximahu llahu tacaala <clears throat> oo saaxibu tafqiif lisaan kitaabkiisa wuxuu ku sheegay <clears throat> alfuqahaau yadumuuna alfaa <clears throat> alfuqahaau yadbuuna alfaa faaday godaan markaa laakiin wasawaab aliskaan buu yidhi ila reebo weyaan luuqada markaa horta waa fuclatun oo bimacna almafcuula weeyaan waana ismu lilmulki almashfuuci fuqahadu marka waxay isku haysaan sideedaba ama culimmadu ishtiqaaqeeda way isku haysaan qolaba waxbay yidhaaheen bimacna dami waa isku geyn bay yidhaaheen qola bimacna ziyaada weeyaan bay yidhaaheen qola bimacna taqwiya weeyaan bay yidhaaheen qola bimacna licaana iyo kaalmayn weeyaan bay yidhaaheen qola bimacna shafaaca iyo ergeyn weeyaan bay yidhaaheen qolo waxbay qabaan waa masalo marka w halkaa muruq iyo dood badani uu ka jiro marka sideedaba luuqada waa la isku haystaa masalada luuqadeeda <clears throat> waxay culamadu yidhaaheen sida ugu la bimacnaa waa damu nasiibin ilaa nasiibin waa nasiib qeyb qeyb kale loo geeyo shufcadana haddii aynu suurayno waxay noqonaysaa qof baa hadda dhul aada wada leedihiin matalan booto bootada qofkaas ku lahaydeen baa qeybtiisii iibiyey qofkii uu ka iibiyey baa waxaad leedahay warniyahu bootadan aad iibisay qofkii aad laga iibiyey yaad leedahay bootada lagaa iibiyey mise lagaa siiyey soddon kun hoos soddonkii oo iska tag bes waana qasab mana diidi karaya waa sharci weeyaan waayo waxay ahayd marka hore inuu u sheegu yidhaha walaal waan iibinayaa maadigana hari hadhi mee waan ku fasaxay hadduu yidhaha markaas shufca ma imanayso shufca marka waxaa la yidhaahaa waa qofkan aada leedahay markaas waxaa weeyaa war lacagtaho marka waxaa kala jira shafiic iyo mashfuucu minhu iyo mashfuucu bihi baa kala jira shafiicu waa adiga lacagta u celinaya mashfuucu minhuguna waa kaa lacagtaadu loo celinaya markaa mashfuucu bihiguna waa dhulka laftiisa weeyaan taasi waa sidaas marka <clears throat> alimaamu zaylaci raxima llahu tacala markuu hadlay wuxuu uhi maakuudu min ashafci waa damu wahuwa damu waana isku geyn weeyaan shafci baa laga soo qaatay markaa ibnu xasmi wuxuu tilmaamay inay tahay lafdatun sharciyatun laakiin lam tacrif alcarabu macnaaha waa lafdi sharci oo carab macnaheedii ayna fahmin qabla rasuulilahi rasuulka ka hor sala allahu caleyhi wasalam kamaa lam yacrifu macna asalaati waazakaa sida rasuulka ka horba salaada iyo zakada macnaheeda aynaba aqoon xataa bayanaha shaaricu sida ilaa uu shaarici caddeeyey sharci ahaanna way isku haystaan kelimadan sharcigeeda oo istilaaxa waxay yidhaaheen waa tamallukun qahriyun fi lcaqaari biciwadin yahbutu cala shariiki alqadiimi lilxaadisi bay yidhaahaan wana sida ku tacriifiyaan fuqahada badankoogu waa mulki qasab ah oo beeraha iyo waxyaalaha maguurtada ku tacaluqa oo ciwad iyo bedel ku sugnaanaya wuxuuna u sugnaanayaa shariigii hore ciwadkana iyo bedelkana waxaa loo celinayaa shariigan cusub ee dambe waaya waxaa kala yidhaahaa waa intiqaalu xisati xisatu shariikin ilaa shariikin kaanad intaqalad ilaa ajnabiyin bimithl ciwad almusamaa waa inay qofkan wax kula wadaagaya qeybtiisii ay guurto mid kalena ay u guurto kaasina kolkooda ajnabi ahaan ay ku ajnabiya uusii guuriyey ciwad markaa magacaabana ay markaas waxa weeyaan ku gudubto markaa almihim shufcadu waa sida shufcadu waxay ku sugan tahay kitaabka qur-aanka sunnada nabiga calayhi waxaan ujeedaa sunnada nabiga calayhi salaam iyo ijmaaca way ku sugan tahay sunnada nabiga sal allahu alay wasalam axaadiis badan waxaa kusoo riwaayaad badan annahu sala allahu alay wasalam qadaa bishufca inuu xukumay ijmaaca miyaa ibnu mundir baa soo naqlay raximahu llahu tacaala warkaas inuu ijmaac yahay markaa ibnu mundir ayaa soo naqlay raximahu llahu marka shufcaysigu waa qofkii oo bimacnaa aada markaas waxaa weeyaan xaqiisii aada ka soo ceshanayso oo u bedelayso oo bedelkii oo lacaga aad siinayso kadibna xaqiisii iyo xaqaagii baa isku darsanaysaa isagana xaqii waxaad u celinaysaa xaqiisii wax bedelka oo ciwad aad u celinaysaa baabu maa shay baab yahay taqacu ay dhacaysa fi dhexdiisa ashufcatu shufcadu ay dhacayso shufcadu maxay dhacdaa xadahanaa yaxyaa eh, xadathanii yaxyaabaa ii warramay عن مالك كوري عن شهاب الزهري عن سعيد بن صيب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة وحكمي في كل ما شيء لما أنت لم يقص من لقيم بين الشركاء شركة نحذوذا فإذا وقعت الحدود حدود هدي أي نعضه بينهم نحذوذا فلا شفعة وحشفعين ما شاء الله marka xadiidkan hadda waa mursal laakiin wuxuu sugan yahay xadiidku isaga oo <clears throat> mutasila ayuu sugan yahay oo markaas waxaa weeye dariiqa cabdulaahi cabdilmalik ibnu lmaajishuur iyo abu caasim annabiil iyo yaxyaa ibn abi qatiila iyo ibn wahab iyo raggaas oo can abi hurayrata aan laga wariyey waxaa kaluu ka ansaxay can jaabir radia allahu tacaala canhuna uu ka ansaxay xadiidku marka wuxuu sugan yahay oo bukhaariga iyo keyrkiiba uu ku sugan yahay isaga oo markaas waxaa weeyaan yacni markaas waxaa weeyaan mutasila xadiidka jaabirna waa kan oo qadaa bishufcati fii kulli maa lam yuqsam marka waxaa weeyaan laakiin xadiidkaasi wuxuu ka dhigay fii kulli maa lam yuqsam ashufcatu fii kulli maa lam yuqsam faidaa waqacat alxuduudu wasurifat iruqu falaa shufcata haddii wadooyinkii la kala leexsado xadadkii iyo calaamaadkiina la kala samayso markaas waxaa weeyaan ma wax shufcii meesha ayadaa ma taalo yacni shufcadu waxay ku dhacdaa waa wax qaybsami kara laakiin shay aan qaybsami karin shufca ma gashadi waa sidaa macnaheedu markaa فإذا وقعت الحدود حدودي علامات في حكي مضيه هذه لك لصميس بينهم نحذو ذا falaa shufcata fiihi wax shufcaa kuma sugno masalada xadiidku wuxuu daliil noqon karaa masalo kale oo iyaduna khilaafiya masalada kale khilaafiyadii waxaa weeyaan xadiidku daliilka u yahay shufcadu may dhacdaa dariska shufcatuljaar wax la yidhaaho oo masalan adiga dariskaaga gurigiisa markuu iibinayo ma shardi baa inuu kuu sheego hadduu kuu sheegi waayo ina qofka laga iibiye lacagta mau celin kartaa abu xaniifiya rag baa qaba xadiis bay daliishadeen aljaaru xaqu bisaqabihi xadiidkaas ayay daliishadeen markaa laakiin inagu xadiidkaynu u daliishanaynaa fala idaa waqacat alxuduud wasurifat iduruqu falaa shufcata oo dee albaabadii iyo wadooyinkii iyo wixiiba way u kala leexsan yihiin ee waxba iskagama jiraan amaa xadiidka ay daliishadeen xanafiyadu aljaaru xaqu bisaqabihi macnihiisu waxaa weeyaan aljaaru jaarku waa xaqu bisaqabihi dariskiisa isaga u xaqniyo badan yacna bilixsaani walmacruufi walmucaamalati weeyaan inuu markaa ixsaan loo sameeyo iyo si macruufay loola dhaqmo iyo mucaamalo wanaagsan lagula dhaqmo taas weeyaan shufcatuljaar macnaha ma banaano ayaan leenahay sida raajixa waana sida cumar bn khadaab iyo cuhmaan bnu cafaan iyo cumar bn cabdilcasiis iyo saciid bnu musayib iyo sulaymaan binu yasaar iyo zuhri iyo yaxyaa alhamsaari abu zinaad cabdullahi bn dakwaan rabiicata iyo muqiire bnu cabdiraxmaan مالك يوزاع الشافعي إسحاق يا أبو ثور يا ابن منذر رجع صدام با waxay ku tageen in markaas waxa weeya shufca ila jirin warqa bil jar dariska laakiin ibn shubruma iyo thawri ibn abi layla ashaab ra'yiga ayaa qaba arinta iyada ah balan socona hada <clears throat> xadiidka ay daliishadeenna waa xadiidka bukhaari uu soo saaray iyo abu daawud iyo ibnu maajah iyo keyrkood be eh. laakiin markaa waxaan leenahay iyo xadiidkii kale jaabirun samir ee tirmidi uu soo saaray jaaru daari axaqu bidaari oo tirmidina xasanu saxiixu yidhi daxaawina uu soo saaray lix dariiq oo markaa wada saxiixa oo hal dariiq oo kamida ah laakiin mursaluu yahay iyo xadiidkii anas ee jaaru daari axaqu bidaari ee bazaar abubakr bazaar fii musnadihu soo saaray axaadiid badan oo noocaasa ayay daliishadeen iyo kuwa badan oo lamid ah laakiin sida raajixa waxaan leenaha waa laga xoog badan yahay waayahay madhabkaa jumhuurtaynu qaadaynaa qaala maalik wuxuu uhi wacalaa daalika qowlkaa dushiisa hatee qowlkee markay xuduudda iyo wadooyinka la kala leexsado inayna markaa wax shufcaa jirin wacalaa daalika arrinkaa dushiisa ee sunnatu sunnadii ahatay allatii sunnadaasoo la khtilaafa khilaafuna ku sugnay fiiha dhexdeeda cindanaa annaga agtayada reer madiina haddaan nah qaala maalik wuxuu yihi raximahu llahu tacaala wuxuu yidhi inahu balaqahu waxa soo gaadhay a qaala maalik wuxuu yidhi markaa imaamu maalik annahu maalik balaqahu waxa soo gaadhay ana saciid bin musayib su-ila in la weydiiyey markaa can shufcati shufcada hal fiihaa dhexdeeda ma yahay min sunnatin wax wada ahoo loo raaco fa qaala wuxuu yidhi nacamhaa ashufcatu shufcadu fi duuri guryaha ay ahaatee markaas waxa weeyaan iyo walardiina iyo dhulka walardiina iyo dhoolka walaa takuunu ma ahaata ilaa bayna shurakaa'i labada wax wadaaga mooyaane halkaana waad ka fahmi jaarkuna shaqo ku lahaynoo dee jaarka labadan dariskii dee labada guri ma wadaagaane wanaag kaliya macruuf kaliya xaq ayaa ka dhaxeeya وحدثني مالك أنه بلغه وحسو قاري عن سليمان بن يسار وحكسو قاري مثل ذلك سداس وكلا كسو قاري وسليمان بن يسار لسداس وكلو شاقي مرق هلك أوليه ولا تكون إلا بين الشركاء بمعنى لا تكون للجار باكو قدرنه شركة دي مرقى سحاوية هدين ليري دي درسكي شركة وكب حياة شركة مرقى رمينهم قال مالك وحويري في رجل ninkoo ishtaraa soo iibsaday shiqisan qeyb iibsaday maca qowmin qolo macood fii ardin dhul markaas waxaa weeye yacni ay wadaagayeen bixayawaanin xayawaan nool buna ku iibsaday jaara majruurka bixayawaan wuxuu ku tacalluqaa ishtaraada hore eh cabdi oo markaa cabdina ma adoon oo weliidatina ma adoon calaykum salaam marka halkaa waxaad fiirinaysaa fiili bixayawaanin baa la soo ma bixayawaanin bixayawaanin wax nool weeyaan cabdin adoon oo waliidatin ama adoon marka waad ka bedelaysaayoo xayawaanka uu ku iibsadaa wuxuu yahay addoon ama addoon soomada fahmin ilaa xayawaan wax nool laga hadlayahay somadaan fahmin xayawaan wax nool laga hadlayaa maalan haddaad tidhaahdo al-insaanu xayawaanun kullu insaanin xayawaanun wa kullu xayawaanin insaanun ma sax ba <laughs> baail halkaa marka waxay yidhaahaan waxa weeyaan markaas labada qadiyadood ama muqadimada iyo taaliga waa mandhiq waxaas hadda muqadimada iyo taaliga ayaa waxay yidhaaheen markaas waxa weeyaan halkan kullu insaani marka wuxuu noqonayaa marka markay cagsiga ka hadlayaan alcagsu waa qalbu juz-ay alqadiya sidaa waa ka yidhaha sulam almunawraqa marka waxaa la yidhaahaa marka cagsi weeyaan markaa haya kullu insaanin xayawaanu markaan qidhaaho bal dabagedi marka maxay noqonaysaa wa kullu xayawaanin insaan soo maha halkay kulludu taallo bacdu soo dhig wa bacdulxayawaani insaanu waxa nool barhkii waa insaan markaas sax noqonaysaa soo ma intaas waa mandiqa mii dhexgeliyey aan ka socon waaya anaa kusoo dhex daray intaase laakiin hadda waxaan ka wadaa cabdin xayawaan muu yahay markaa iska qaada xayawaan nool yahay waxa nool baa xayawaan loo yaqaana cabdi markaa adoon wayaan oo weliidati qamaadoon oo ma ashbaha daalika wixii shabaha oo min alcuruudi alaabaha ka mid ah fa jaa shariiku shariigii baa yimid fa jaa shariiku shariigii baa yimid yaahudu wuu qaadanayaa bishufcati shufcadiisa baca daalika intaa dabadeed fawajada alcabda adoonkiibadoonkiibuu helay aw ilweliidati ama adoontii qad halaka iyagoo halaagsamay adoontadoonkii ama adoontii way dhinteenba walam yaclam ma oga axadun qofna qadra qiimatihimaa qiimadooda qadarkeeda ma ogo fayaquulu mushtari wuxuu dhahayaa qiimatu lcabdi addoonka qiimadiisu awilwaliidati ama addoonta mi-atu diinaar waa boqol diinaar wayaquulu saaxibu shufcati ninka shufcada saaxiibkaana wuxuu leeyahay ashariiku ee shariiga aha wuxuu leeyahay bal qiimatuha qiimadeedu khamsuuna diinaar konton diinaar weeyaan fiil masalada yani sheekhu wuxuu leeyahay raximah llahu tacaala laba nin baa dhul isku lahaa dhulkii wuu isku lahaa ay isku lahaayeen yaa midbaa qiibtiisii iibiyey addoon buuna ku iibsaday ama addoon somada fahmid maalan addoonkii marka qiimaha laga siiyey ninkii markaa looma sheegin dhulka ay isku lahaayeen umuna sheegin somaalti wuxuu samayn marka ninkii wuu imandee muxuu rabaa marka ninka inuu lacagtiisa u celiyo meesha soo galay soo maha sosamana fahmin camar iyo zayd baa isku lahaa dhul bay isku lahaayeen ninkii camar baa wuxuu iska iibsaday uun intiisii addoonunbuu soo siistay ama addoon waayahay zaydoo ordayaa yimid muxuu rabaa zayd inuu camar lacagtiisa u celiyo soo maaha oo ninkan maya ninkan markaas waxaa weeyaan inuu eh, eh, allahu mustacaan eh, iibsaday markaas waxaa weeyaan dhulka ee addoonta ku iibsada ama addoonka ee soo galay maalan waa bakri bakri buu lacagta u celiyan rabaa haddaba markaas waxa weeyaan bakri markaa wuxuu yiri markaas waxa ninkii bakri ah warkaa waxa weeyaan addoonkii wuu dhintay ila addoontii joogo waa la qiimeyn lahawne seedada baa ama addoontiina way dhimatay waayahay ninkan bakri wuxuu la soo taagan yahay markaas ee dhulka iibsaday aniga adoonkaygii qiimadiisa haddaad ii celilayso hee dee boqol diinaar buu ahaa iska kay boqolkii diinaar ninkii waxa weeye shariika ay lacagtan celin lahaa wuxuu yiri wardaanaad waxa weeye ugu dolacaysaaye konton diinaar bay ahayd sidaa hadday iskugu khilaafaan sidee la yeelayaa buu ka hadlayaa qabso haddaba maanta sida la yeeli qaala maali wuxuu uhi raximah taala tacaala siin baa la yeeli subag xeero ku daatay sina uma boo sumaydaan fahmis waaya qaala maalig wuxuu yidhi yaxlif wuu dhaaran almushtari ninka mushtarigaa muxuu ku dhaaran alla qiimata maa shay qiimadii ishtaraa uu soo iibsaday bihi isaga markaa mi-atu diinaarin boqol diinaarin uu ahaa uma inshaa hadduu doono an yaakuda inuu qaato saaxibu shufcati ninka shufcada iskale akhada uu qaadan aw yatruka uu iskaga tegi ilaa an yaatiya shafiicu shafiicunu la yimaada mooyaane bibayinatin caddayn caddayn waa caddaynayaana qiimata alcabdi addoonka markaas waxawey qiimadiisa awilwaliidati ama adoonta duuna maa qaala mushtari mushtarigu wuxuu yidhi ayna ahayn halkaa markuu wuxuu yidhi laban baa loo kala qaadi waxa dhaaranaya ninkan mushtariga dhulka iibsadee bakriga ee camar ka iibsaday ayaa wuxuu ku dhaarani adoonkiinu inuu ahaa qiimadiisu kun boqol diinaar wey qiimadiisu ayd buu ku dhaaranayaa kadib ninkii markaa waxaa weeyaan zayd ahaa ee lacagta u celinayay wuxuu samaynayaa marka dhaartaasuu aqbalayaa oo sidaasuu boqolkii diilaar ku bixinayaa hadduu diido ka waran waxaan dhahaynaa adigaa wax sheeganaya eh albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankara bayini iyo markhaati keel wailaa haddii kale iska daa ninkan dhulkiisa iska haysee baan dhahaynaa saasuu leeyahay sheekhu raximah llahu tacala arma fahanteen qaala maalig wuxuu raximah taala saasaa la samaynayaa marka masalada laiskuma waafaqsano laiskuma waafaqsano mas'aladaa iyada ah waa sida imaamu shaafici raximahu llahu tacaala iyo imaamu maalig iyo dee xanaabilada iyana ay qabaan laakiin qaarkood baa diidan markaa oo markaa qaarkood baa waxay leeyihiin markaas waxaa weeye markay sidaasoo kale isku khilaafaan mid walba waxaa laga dalbayaa bayino oo kan markaa boqolka diinaar boqol diinaar weeyaan leh ee mushtariga ah bayrakeen baa la dhahayaa ninkan shufcada inuu sameeyo la rabayna isagana bayrakeen baa la dhahayaa sidaa waxaa qaba markaas abu xaniifa iyo markaa alimaam alkharqi oo xanaabilada kamida waaya qaala maalik wuxuuna raximahu llahu tacaala man wahaba qofka hibeeya shiqsan qayb ayuu hibeeyey fii daarin guri kamida ah gurigan hadda waa la wadaagaa la hayso oo dad ka dhexeeyahay aw ardan ama dhul mushtarakatin la wadaago fa athaabahu waxa ka abaalmariyey almawhuubu lowkii wax loo hibeeyey bihaa marka hibadii laqdan lacag buu ugu abaalguday aw cardan ama alaab fa faina shurakaa shurakadu yaakuduunaha alaabtay qaadanayaan iyo ama lacagta bishufcati bayna ku qaadanayaan in shaa-u hadday doonaan wayadfacuuna way u dhiibayaan ila almawhuubi lahu bay u dhiibayaan wayatacuuna way u dhiibayaan ila almawhuubi lahu bay u dhiibayaan ninka mawhuubu lahuga ayay u dhiibayaan markaa allahu mustacaan caleyh tqullah mawhuubu lahugu wuxuu noqonayaa markaa waa ninka wax loo hibeeyey ninkaasay u dhiibayaan waaya qiimatan qiimata mathuubati qiimadii laga abaalmariya u dhiibayaan dalnaalila dahab ow amase daraahima fida fiida halka iyada wuxuu sheekhu leeyahay raximah tacaala daarbay maalan camar iyo zayd baa waxay isku lahaayeen guri bay wada lahaayeen maalan waa daar toban qol ka kooban qolka miduu camar qof uu hibeeyey soomada fahmin qofka miduu hibeeyey markaas qofkii marka uu hibeeyey baa camar wuxuu uga abaalguday waxa weeyaan boqol diinaar buu uga abaalguday ama marka alaab buu uga abaalguday nimankii shurakada ahaa ee zayd shurakada la ahaa shufcay rabaan meeshan iyada ahe maxay samaynayaan shufcay qaadanayaan marka hadday doonaan marka oo waxay u dhiibayaan mawhuubulahugana qiimadii markaa laga markaas qiimadii bay u celinayaan fiil aan kugu celiya mar labaad hadda maalan adiga maxameda iyo marka xasan baa waxaa isku lahaydeen guriyaad isku lahaydeen tobankii qolqol ka uu xasan qof marka uu hibeeyey qofkii uu hibeeyey oo maalan diiliye ah ayaa waxaa dhacday markaas waxaa weeyaan boqol diinaar buu diiniya soo qaado xasanow khayr allah ku siiye goor aan igu ceersanaydoo dee iska abulaanah meel aan galaba allaa fooda geliyaba xerowna waa iska ahaaye <laughs> meelaan fooda geliyaaba mar an lacaa ayaad i caawisay e eh. markaa hadda ana lacagba ay soo gashay eh. dee waa kaa ninba maalin buu hayaa wa tilka al ayaamu daawiluhaa bayna annaas weeyaane eh, hooyo iisii haybe ahayde waku kaasuu yidhi maxamed markaa wuu imanayaa xasan buu markaa wuxugu haystaayo dee gurigii ay isla lahaayeen isagoon ogeyn buu qof u imeeyey shufcaad rabtaayo waxaad rabtaa diiliye inaad lacagta u celiso lacagtaad laakiin u celinaysaa waa maxay waa abaalgudkuu bixiyo boqolka diinaarba isaga u celinaysaa war waadix ma tahay intaasuu ka hadlayaa sheekhu raximah allahu tacaala yana kugu qasmi marka waalmiithaalu juzu u yudkar lidaxi alqaacida qaala maalig wuxu uhi raximah llahu tacala kitaabkan kitaab layska dul ordaya maaha sheekh kitaab layska dul cararo unoo boqol xadiis iyo kontan laga gaarsiin karo ma aha qaala maalig wuxuu uhi raximah llahu tacaala saasaaba welibaa tana an markaas waxaa weeyaan aanismar qabaayan laayo dee waxoogo iswaafajinaynaa casharkiina inuu socdo sharaxna la helo qaala maalig wuxuu uhi raximah llahu tacaala man wahaba qofka hibeeya shidhisan markaa qayb buu hibeeyey fii daarin guri gurigu hal qol maaha hal qolma qaybsamee yacni waa guri weyno gibi dhan oo ka kooban intaasoo qol weya macnaha soo gibi lama dhihi jiro bise ganjeel baan idhahnaa de waa qeyd buu noqonay gibi dhe oo dibaha ku odlaatay waaya allahu mustacaan ma qofka hibeeya ganjeelkaa idinka dhexguuxaya waxa ganjeel leh ma qofka hibeeya shiqisan qayb fii daarin guri ow ardayga ama dhul mushtarakatin la wadaago oo faasaabahu lmawhuubu lahu kii markaa wax loo hibeeyebaa ayaa u abaalguday kii u hibeeyey bihaa hibadii markaa ayuu markaas waxaa weyaan uga abaalguday bihaa hibada sababteedii abaalgudka usiiyey laqda lacag uga abaalguday oo cardaga maalaab faina shurakaan shurakadu ya-khuduunaha way qaadanayaan bishufcati way ku qaadanayaan inshaau hadday doonaan wayadfacuuna way u dhiibayaan ilalmawhuubi low kan wax loo hibeeyey qiimata mathuubati abaalgudku bixiyey qiimaduu ahaa dinaaniina dinaar ha noqdo aw daraahima ama daraahima noqdee fadiya dahab midku doona ha noqdo qaala maalik wuxuu raxima allahu tacala man wahaba qofkiiba iyo hibatan hibo fii daarin guri aw ardan ama dhul mushtarakati la wadaagay ka mid ah falam yustab minhaa laga abaalmarin walam yatlubha una dalbin abaalgudna faaraadaw doona shariiku shariigiisa an yaakuda inuu qaato biqiimatiha falaysa daalika low arrinkaasu ma bannaano maa lam yuhab calayha intaan laga abaalmarin fa in usiiba haddii laga abaalmariyo fa huwa lishafeici shafiica u sugnaatay biqiimati hawaabi hawaabka qiimadiisa tanna sheekhow waa tii hore cagsigeedoo ta hore hibada qofkii waa laga abaalmariyey soo maaha oo hadda ninka xasaliihi deeriya guri buu siiyey qolkii uu siiyey deeriya wuxuugu markaas waxaa weeyaan dee isaga laftiisa way ku ceersanaydoo wax lacaga meena soo gelino waxba muuna siinin xasan ah, oo waxba muuna siinin haddaba maxamed ma samayn karaayo markaas waxaa weeyaa shufcaan samayn intuu yidhaaho qiimadiisi baan ku qaadan ma dhihi karaa laa wuxuuna u dhihi karin dee qof laga iibiyey ma jira qofkii waa loo hibeeyey qofkii loo hibeeyeyna wuu mulkisan yahay markaas waxaa weeyaan saa darteed waxaan leehaynaa dhahaynaa markaa wax markaa shufco ah meeshaa ma taalo wax shufcaa ah meeshaa ma taalo laakiin mas'ala ayaa meeshaa taalla markaa a hadda layskuma waafaqsano qolyo waxay yidhahan shufcadu way taallaa kolley iyo kolley markaas waxaa weeye xasan waxaa dhihi maadaama waxayse markaa lacagta waanad keentay qiimada guriga laakiin waxaan dhahaynaa marka ka fiican in la yidhaaho markii la qaybsan doono hadhow unbaa qolka laga jeri doonaa marka xasan waa sidaa qaala maalik wuxu uhi man wahaba qofka hibeeya هبة هبة في دار قدي وأرض ومن مشتركة لوداغ فلم يصب منها لقاء أمال ولم يطلبها ونطل بي فأراد ودون شريك شريكيس أن يأخذها أن يقات بقيمتها وكقات فليس ذلك اللي ونفاس من بنانه ما لم يصب عليها أنت لقاء أمال من فإن الثيبات دي لقاء أمال مريو هو للشفيع شفيع وصنع بقيمة الثواب ثواب في قيمة ديسة qaala maalik wuxuuhi raximah llahu tacaala fii rajulin ninkoo ishtaraa iibsaday shiqi san markaas waxaa weeyaan qayb fii ardi dhul mushtarakatin la wadaago bihamani lacag ilaa ajalin muddada laga gaaro faaraada shariiku shariigii wuu doonay yaahuda inuu qaato bishufcati bal ka waran masaladu macnaha waxaa weeyaan nin labadii nin dhulka isku lahaa mida qeybtiisii ayuu wax ka mida iibiyey ama qeybtiisii buu iibiyey laakiin qofkuu ka iibiyey wuu amaahiye lacagta wuu ka sugayaa ma fahmaysa halkaa haddaba ma iman karaa qofkii dhulka lalahaa oo shufco ma samayn karaa ilan lacagtii weli ma soo xasilonin qaala maalig wuxuu yidhi taasuu ka jawaabayahay imkaana haduu yahay meliyan imkaana hadduu yahay meliyan mid qani oo taajir ah meliyan waa mid qani ah falahu shufcatu baa u sugnaatay bidaalika thamani lacagta ayadana ilaa daalika alajali muddadaa laga gaadho wa in kaana hadduu yahay makhuufan mid looga cabsanaya an laa yu-addiya thamana lacagta inna bixinin ilaa daalika alajali ilaa muddadaa laga gaadho فإذا جاءهم مركو ليما دم حميل مليم فإذا جاءهم مركو ليما دم يعني شركذهم بحميل كفيل معناه وقف ضامن أو واسك أيسك مليم أو تاجر ثقة أو ثقاء مثل, مثل الذي كي وكلام اشترى منه كسو يبسد الشق سقيبته في الأرض المشتركة تلوك ألا وذاقي فذلك اللو أرنقاس وبنان تحي ورقاس وفودي هدوي سحاج waayahay allahu mustacaan waxa weeyaan war labadii nee dhulka isku lahaa mid baa iibiyey markaas waxa weeyaan qeybtiisii qeybtiisii markuu iibiyey ninka uu ka iibiyey boqolkun buu ka siiyey boqolkiina muddo ayuu qabtay oo muddadaasaan kuu keenin buu yidhi ninkii marka dhulka la wadaagayey ee isagu hadhay shufca ma samayn karaa laba sii bal waan kala qaadaynaa masalada ayadaa haddii ninkaas amaahda qaatay ee dhulka iibsada lacagtana keeni doona taajir uu yahay oo lacag fara badan aan ku ognahay oo ninka dhiisho ay u dhaansan tahay waxaan dhahaynaa markaas waxa weeyaan waa sax baan dhahaynaa haddii nin waxoogow laga baqayay in markaas waxoogow inuuna wax bixin karin oo lacagta una bixin karinna iyadana markaas waxaa labaan kasii kala qaadaynaa haddii uu markaa la iman qof waas ah oo qofka waaskiina nin fiqa u yahay oo lagu kalsoon yahay isla oo faasiquna ahayn isla markaana isaga laftiisu taajir oo ninkan hadduu wax waayo dee isagu bixiyo ila waasitaanku waa saasi ninkaas isaga hadduu keeno waan ka aqbalaynaayo shufacadii way kuu bannaan tahay laakiin hadduu kaanay una keenin isla markaana waxa weeye isnaguna waxba hayin waxaan dhahaynaa meesha iyada ah waxa weeyaan shufca ma taallo somada fahmin wadaa dhulka see laga yeeli dhulka see laga yeeli ninkan uba lacagtiisa ka sugi qaybtiisi adiga shufco laakiin isku khasaarimaysa oo dee lacag sii biximaysa وسلم وي اللهم استعان قال مالك وحول الله ها halka marka mas'aladaasi waa mas'alo kullu iyada lafteedana mas'alo la isku waafaqsan yahay ma aha mas'aladaasi mas'alo la isku waafaqsan yahay ma aha markaas waxa weeyaan oo imaam Shaafici iyo imaam Maalik qowlkiisa qadiimka imaam Ahmed ayaa markaas waxa weeyaan qaba markaa أبو حنيفة لكن يشافعي في قوله الجديد waxay qabaan markaas waxa weeyaan khiyaar wuxuu leeyahay inuu lacagtaas soo dadejiyo qeybtiisana uu qaato iyo inuu markaas waxa weeyaan muddadu intay ka gaadhayso uu markaas waxa iyagu ama haysi ama labadani inuu markaa lacagta iska siiyo isaguyo dhulkii uu la wareego oo boqolkii kuna ma kala qaata ama daayo u iyo inuu markaas waxaa weeyaan sugo ilaa muddadaas intay ka gaadhayso waa shaafici fii qowlihi ljadiid iyo abuu xaniifa qaala maalik wuxuu hi raximah allahu tacaala laa taqdacu markaa eh, shufcatu lghaybi ka maqan shufcadiisu ma go-do haybatuhu haybatuhu eh, laa taqdacu shufcata alghaa'ib laa taqdacu ma goyso shufcata alghaa'ibi ka maqan shufcadiisa haybatu maqnaashihiisaasi ma goynayso wain daalad haba dheeraato haybatu maqnaashihiisu walaysa lidaalika arrinkaasi uma sugnaani cindanaa naga agtayada xaddun xadxadkaasoo tuqdacu ay ku go-aysa ileyhi xaggiisa ashufcatu shufcadu mas'aladu way fuudahay waxa weeyaan tana macnaheedu yacni ninkii fiili wuu maqan yahay ninkii dhulka iibsadeed lacagta u celin lahayd laakiin fiil suuradiiyana kaa baxsanay markaan suuraynayna amaan tilmaamayna waxaan nidhi labadan zayd iyo camar baa waxay isku lahaayeen dhulka camar baa qeybtiisii iibiyey zayd wuxuu samaynayaa ninka uu ka iibiyey camar ee bakri ah ama khaalid ah ayaa wuxuu dhahayaa war imisaa lagaa siiyey konton kun buu dhahayaa kontonkiibuu celinayaa shufcadu horta waa sidaa suuradeedi soo maada fahmin sax suuradu yana kaa baxsan haddaba haddaba labadii nin ee dhulka isku lahaa ayaa mid baa qaybtiisii iibiyey wuuna ka iibiyay kii laga iibiyaa maqan oo kee ahaa bakrin waa ka oo kee ahaa ma dhahayna wixiisa ka dambeeya bakri wuu maqan yahay markaan maqnaashaha uu maqan yahay shufcadu kuma go-aysay intuu imanayo dhan qofka xaq buu u leeyahay shufcada ee wuu sugayaa xadna mara buu leeyaho hadduu sanad maqnaadiiyo hadduu toddobaad maqnaado waa isku mid maalinku yimaado unbaa markaas waxa weeyaan unbaa lacagta loo celin laakiin isagoo maqan lacag loo celi maayo buu leeyahay allahuma salaam aleyh tula qaala maalik wuxuu yihi raxima allahu tacaala fi rajulin oo yuwarqisu larda yuwarqisu dhaxalsiinaya alarda dhulna koox ومن ولده عيالكيس يتفيرتيس كميدا إساقا ثم يولد اللوطر يلي أحد لفري كوح لا يغا مد كميدا ثم يهلك الأب آبيه أيا مرق وحد حلسياه هلاك سمية فيبيعه إيبيني أحد ولد الميت ميت كدنتي ميت عيالكيس ميت كميدا حقه حقي سيبو إيبين في تلك الأرض نوكا يضع كلها فإن أخ البائع kan wax iibiyey marka walaalkii axaqu isaa kaa xaqiimo badan bishufcatii shufcadiisa min cumuumati adeeradii shurakaa abiihi aabihii la wadaagayay qaala maalik wuxuu yihi wahaadaa kaasi alamru waa amarku siduu yahay cindanaa naga agtayada masaladana fahniyadana masaladaasi macnaheedu waxaa weeyaan imaam maalik wuxuu leeyahay raximah llahu tacaala aabbaa meeshan jooga ciyaalkiisiibuu dhul markaa ayuu dee uga tegay dhaxal ahaan kadib markaas waxa weeyaan waxaa dhacday ciyaalkaas mid kamida markaas waxa weeyaa loo dhalayaa kadib qaybtiisii buu iibinayaa kadib markuu qeybtiisii iibiyo shufca meeshii imanaysa haddaba shufcada yaa qaadanaya oo dhulkan intuu qaato lacagtan ayaa dhulkan intuu qaato lacagta eh, yaa celinaya ma ma meydka walaalihiiyo ilmahan adeeradiiba mise waa ilmaha laftiisa keeba u xaqle maydka adeer walaalihii oo ka yar adeeradiia shaqo kuma leh isagaa uga xaqnimo badan dhaxalka mise u kala dhawaayeen meeshu isagoo maydka dhintay uu jooga adeer kuma imanaya may sidaasoo kale shufcadana buu ku leeyahay isagoo uu ilmihii uu joogo maydkii ma waxa weeyaan walaalkii ma shufcadii xaquma yeelanayo waa sidaa macnaheedu qaala maalik wuxuuhi raximah llahu tacaala fi rajulin ninkoo yuwarisu larda dhul markaa dhaxalsiinaya nafaran koox oo min waladihi tafiirtiisa ka mid ah uma yuuladu loo dhalayo liaxadi nafari kooxda iyadaa markaa uma yahli mid ka mida loo dhalayo uma yahliku labu aabbihi baa halaagsami waaye oo maalan fiili zayd weeyaan ninka wax dhaxal siinayaa oo zayd buu marka koox buu dhaxal siinayaa markaas oo masalan zayd weeyaa ninka wax dhexalsiinaya kooxdaasina waa ay uu dhexalsiinaya wiilashiisa camar iyo bakr iyo khaalid baan dhahaynaa saddexdaa wiil buu dhalay matalan waaya haddaba uma yuuladu waa loo dhalayaa nafari camar baa masalan loo dhalayba camar baa waxa loo dhalay nin la yidhaha shaahid iyo nin caabid la yidhaaho <laughs> adu labadaasaa loo dhalay masalan uma yahliku labo aabbii baa halaagsami aabbaa halaagsamaya zaydkii maaha waa camar laftiisa weeyaan ilaan camar iyo waxay camar wuxuu ka mid ahaa zayd wiilashiisoo maaha haddana wiilashii mid ka mid a wax loo dhalay ka wax loo dhalay waa camar baan leenahay camarkii baa dhintay marka waaya yaa dhexlaya labadiisii wiil nabadee shaahid iyo caabid baa dhexlaya de waaya allahuma mustacaan caleyh tlan uma ثم يالك الاب ابيه عبرها لا يسمى فيبيع ويبنى احد ولد الميت ميت كدنتي ويلشيسا مid kamida oo مثلا shaahida iibinaya حقه وحقيسي في تلك الارض dhulka ayaga markaa saxawada ku lahaayeen فإن أخل بايع كان وح إيبيه ولالكي أو أيام مثلا عابد أه لشاهد وح إيبيه أحق إساء كأحق نوبة بشفعة شفعة إساء من عمومة أذيرغذي وأياها خالدي بكر أي أذيرهو إساء كأحق نوبة شرك... خ... خ... أذيرغذي شركاء أبيه أبيه وحلو ذاقي وكأبيه عمر waayahay qaal mali wuxuuhi wahaada kaas alamru waa amarku siduu yahay cimraan aragtayda qaala mali wuxuuhi ashufcatu shufcadu bayna shurakaa shurakada dhexdooda ahaanaysa ashufcatu shufcadu bayna shurakaai dadka shurakada dhexdooda ahaanaysa wax wadaaga calaa qadri xisasihim qaybahoogu qadarku waa kan maalan qoodi walaa kan lab kan saddex bulahaa waayo yaakhuduu qaadan kullu insaanin qofka kastoo minhu yaa ka mida biqadri nasiibi nasiibkiisa qadarkiisuu qaadanayaa in kaana qaliilan hadduu mid yar yahay fa qaliilan mid yar buu qaadanayaa wain kaana kafiilan hadduu badan yahayna fa biqadri qadarkiisuu qaadanayaa wadaalika arrinkaas waxa weeyaan waa in tashaaxuu fiihaa hadday ku bakaylaan qaala maalik wuxuu ihi fa ama an yashtariya rajulu nin inuu markaas waxaa weeyaan iibsado min rajul nin faaman yashtari rajulu nin inuu iibiyo min rajul nin kale ka iibiyo oo min shurakaai shurakadiisa kamid ah xaqahu xaqiisii oo fa yaquulu u dhahaya axadu shurakaai shurakada mid kamidii ana aahudu anaa qaadanaya bishufcati shufcada biqadri xisatii qeybtayda markaa wax leeg wa wayaquulu mushtari mushtariguna u dhahayo in shita haddaad doonto an taakuda shufcata shufcada inaad qaadato kulahaa dhammaanteed aslamtu ilayka waan kuu dhiibayaa wain shita haddaad doonto anta تدعي لا تكتو فدع مرقاس أن تدعي لا تكتو فدع سياتك فإن المشتري قفك مشترقا إذا خيره مرخو الدور قليا في هذا أرقاس أو أسلمه إليه وديبه فليس للشفيع شفيع ومبناره إلا أن يأخذ شفعة شفعة لو قاتم ويانا كلها دمانتين أو يسلمها وديبه إليه حقيسا فإن أخذها طوقاته فهو أحق بها ساوى حقنا بدن وإلا هديك لا فلا شيء له وحسن هذا مجره yani masaladaasina waxa weeyaan uu ka hadlayaa sheekhu raximah allahu tacaala ninbaa ka iibiyey yani maalan khaalid iyo bakr iyo camar iyo markaa ayaa waxay isku leeyihiin dhul khaalid baa wuxuu ka iibiyey dhulkii markaa intiisii ayuu kii wax la wadaagaya oo bakri ahaa ayuu maalan ka iibiyey haye kii saddexaadna muxuu ahaa camar buu ahaa soo maaha camar baa marka wuxuu ku yidhi markaa anigaa shufco ku qaadanaya biqadri xisati qeybteyda qadarkeeda oo wuxuu leeyahay markaas waxa weeyaan anugu qeybtaydaan shufca ku qaadanayaaye qaybaha kale waxba igabagelin buu leeyahay mushtarigii maalan halkaa waxaan dhahaynaa aan ku celiye khaalid markaas waxa weeyaan ayaa markaas nin kale wax ka iibiyey ninkaasina waa zayd maalan haa markuu ka iibiyey meeshii markaas waxa weeyaan ayaa shurakadii mid ka mid oo maalan camar ah ayaa wuxuu yidhi anuu shufca ku qaadanayaa qeybtayda markaas iyadaa mushtarigii oo khaalidana wuxuu dhahayaa haddaad doonayso shufco inaad ku qaadato gebi qaybaha qaybtaada iyo qaybaha kaleba shufco ku wada qaadu dhaxayaa ha sidaasuu dhahayaa markaas waxaa weeyaan ama gebi iyo wada dhiib oo cadan usoo wada dhiib bay noqonaysaa waayahay marka labadaa mid ka miduu samayn buu leeyahayo mushtarigan wax iibsanayaa ama shufcu ku wada qaadani ama wuu iskaga tegayaa saa darteed mushtarigii markii sidaa loo loo doorgeliyo ninka shafiica ah uma banaano ilaa shufcad inuu ku wada qaato mooyaane ilaa shufcadiinu markaas waxaa weeyaan wada qaato mooyaane ama uu dhiibo markaas ilayhi ayo waa ninka maalan mushtariga oo khaalid ahaa shafiici oo camara markaa hadduu qaato waxaa weeye isaga u xaqnimo badan shufcadiisa haddii kaluna qeyb wada gebi wada qaadanna isagu waxa male mithaalkan kugu celiya mar labaad mas'alada masaladu waxaa weeyaa khaalid iyo bakrin khaalid iyo zayd iyo camar aan midhahna maalan saddexdaasaa matalan wax wadaaga waayahay markaas waxaa weeyaan waxaa dhacday ninkii khaalid ahaabaa wax iibsanaya maalan zayd buuna ka iibiyo shurakadii mid ka mida una maalan qeybtiisii buuna ka iibiyey shurakadii mid ka mid a markaa wuxuu dhahayaa oo aya ah camar baa inla soo hadhay saas ma wuxuu dhahayaa anuu shufcaan ku qaadanayaa qaybtayda qaybaha kale waxbay gabageline ayuu dhahayaa markaa mushtarigii oo khaalidna wuxuu dhahayaa war ama gebi ku wada qaada qaybtaada iyo qaybaha kaleba adigu isla wada qaado oo dadka kale oo dhan wada celi buu dhahayaa ama markaas waxaa weeyaan eh, haddaad doontana iskaga tag buu dhahayaa markaa wuxuu leeyahay marka qofka mushtariga oo khaaliga markuu door geliyo kan shafiica idaa khayaruhu waa shafiicaya damiirka loo celinayaa oo camara markuu door geliyo arrinkaas ama uu u dhiibo markaa dhammaan shafiican camara uma bannaano ilaa inuu shufcadii oo dhan wada qaato gebi saaxiibadiina u wada celiyo mooyaane ama uu u wada dhiibo mushtarigoo gebi mushtarigu wada iibsado mooyaane oo isaga laba mid baa laga rabaa inuu gebi wixii shufco ku qaato oo uu yidhaah warwalaalayaalow haddaad iibinaysid iska nasa lacagtii inayna wataa dhulka ku wada hadhaya iyo inuu ninkan iibinayo uu u wada dhiibo oo kadibna sidaa laba labada saddexdooduba meesha ay ka baxaan oo halkan nin kale kala oo khaalida maalan uu meesha ku soo hadho haddaba meesha maxaa la diidayaa inuu yidhaaha qaybtaydana waan haysanayaa fiili qaybaha kalena waxba igama gelin inuu yidhaaho laba mid samee inaad gebi lacagta layna wada siiyo layna wada celiyo inaad ogolaato iyo inaad gebi adigu ku wada hadho dadka lacagta u celisa labada mid soogal baa lagu dhahayaa waa sidaa macnaheedu waaya ilaan dadkiiba wax kala iibsanayo wada lahaay فإن أخذ مركه وحوري قال مالك وحوري فما يشتري الرجل الرجل منه يبسد من الرجل منك لو كيبسد من شركائه شركadiisa kamida xaqa oo xaqiisa oo ka iibsado fayaqulu ahad shurakaay waranayo ana akhud qariga qaadanayo min shufcati shufca biqadri hisati anu ayaa kula wareegaya qaybteeda lacagta waa celinaya wayaquulu mushtari uu yiraaho ishiita hadaa doonto an taakuda shufcata inaad qaadato kulaha dhammaanteed aslamta ilayka waan kuu dhiibi waishiita hadaa doonto an tadaca inaad ka tagtinna fadac iskaga tag faina almushtari idaa khayara markuu doorgeliyo fii hada arrinka wa aslamu ugu dhiibay leya xaggiisa falaysa lishafeici uma banaano ilaa an yaakuda shufcata shufcada inuu qaato mooyaane kulaha dhammaanteed oo yuslimaha u dhiibay leya xaggiisa fain akhadaa hadduu qaato fa huwa axaqu biha isaa ugu xaqneen badan wailaa falaa shay-a lahu haddii kale waxaa uga sugnaa waay allahu mustacaan caleyhi tuklah waay qaala maalig wuxuu ihi fi rajulin ninkoo yashtari alarda dhul markaas waxaa weeyaan iibinaya iibsanayaan idhaah fa yacmuruhaa uu camirayo bilasli asal waa geeda uu ku qotamiyo maalan yadacuhu bilasli geedo oo yadacuhu dajinaya fiiha dhulka dhexdeeda aw ilbi'ri ceel oo yaxfiruha ka qodayo uma yaatii rajul nin baa imanaya fayudriku fiiha wuu haleelayaa xaqan xaq fayudriku wuu haleelayaa markaas waxaa weeyaan fiihaa dhulkii wuu haleelayaa xaqan xaq ahaan oo xaqaasi muxuu yahay waa shufca ahaan waa shufca macnaha fa yuriidu wuxuu doonayaa an yaakuda bishufcati shufca inuu ku qaato inahu laa shufcata lahu fiihaa wax shufcaa dhulkaa uguma sugnaanin ilaa an yucdiyahu inuu siiyo mooyaane qiimata maashay qiimadii camara uu camilay fain acdaahu hadduu siiyo qiimata maashay qiimadii camara uu camilay kaana waxaa dhigaa xaqa bishufcati shufcadaa kii uu xaqnimo badan wailaa falaa xaqa lahu fiihaa wax xaqa uma sugnaanin taasina way aad bay ufuudahay waxa weeyaan fiili adiga hadda waxay isku lahaydeen dhulkaas waxaa weeyaa khaali zayd iyo camar baan dhulka isku lahaa zayd iyo camar camar qeybtiisii wuu iibiyey bakri buu ka iibiyey bakri dulba dhulkii geeduu ku tallaaloo geeduu ka qoday soo ma ninkan zayda muxuu rabaa marka bakri inuu lacagta u celiyo soo ma laba mid bisoogal baa la dhahayaa inaad markaas waxaa weeyaan geedahan lacagtood waad u celinaysaa kow geedahan uu ku tallaalay iyo kharashkaa ka galayo geedaha qiimadooda oo dhan la inaad u qiimayso ad u celiso taasi waa qodob haddaada taa yeelay wax shufcaa waxa qubanay waka waayo dhulkii oo sidiisii maaha ninka tacabkalu dhulkii geliyey marka wax meesha yaalla shufcadii waa sideeda laakiin tacabkiina in loo celiyo iyo daalka galay qaala maalik wuxuuhi raximah llahu tacaala man baaca qofka ibiyo xisataw qeybtiisa min ardi dhul ka mida أو دارنا من قول مشتركة إلا وذاقه فلما علم مرخو قاذي أن صاحب الشفعة لنك الشفعة وصاحبك يأخذ قادرية بالشفعة استقال المشتري قفك مشتري أو كسوع الشذو كعش يعني إيسو علي وكطلبه فقال هو عليو قال وحور ليس ذلك له ليس أمبلار ذلك أنكاسي له يسغى مرقى أمبلاره والشفيع شفيع راح بها يسغى أنك كي حق بدن بالثمر العكتة الذي العكتة سوكاروها باع كيكو يبي به العكتة طلب عليه وحويا ninkii zayd iyo camar dhulka isku lahaa camar qaybtiisa uu iibiyo bakri buu ka iibiyey soo ma markuu ogaaday bakri inuu zayd soo socdo lacagta u celin doono ayaa wuxuu yidhi bal fiiri hadda ayaa wuxuu yidhi warniyaho waxaad samaysaa bal markaas waxaa weeyaan dhulkii iiba soo celi ya waxaan u jeedaa haa dhulkii isoo celiyo lacagtaan aan ku celiyo durba maxaa cararaya yaani zayd u xoreeyay bakrin lacagta u celiyo intuuna zaydba soo gaaray camar baa yidhi kollay zayd baa lacagta ku celin doona e dhulkaygii iisoo celi lacagtaada inaan ku siiye buu yidhi kollay zayd baa lacagta ku siin doonee eh. kollay hadduu qof kale kuu celinayo lacagtii aniganaan kuu celiyo dhulkaygaanu dib ugu noqdo buu yidhi arrinkaas uma bannaano waayo xaq kalaa soo galay xaqa soo galayna waa xaqii shufcada oo zayd u lahaa lama rebi karo markaas oo arrintaas kuma dhacayo waa la fahmay sooma waayahay qaala maalik wuxuuhi raximah allahu tacaala masalo kolley laisku waafaqsan yahayna ma aha markaas laakiin qaarkood ijmac buu soo noqliyey burushta alqurdubi almaliki oo kale ijmac buu soo noqliyey wuxuu ajmacu calaa ana liqaalata laa tudil shufcata ma burin karto waaye man raa annaha bay'un wa man raa annaha fasqun waaye qofka u arkay inay bayc tahay iqaamadu iyo qofka u arkay inay fasaq tahay waa misal khilaafiyi in marka labaduba ay markaas waxa weeyaan waxay isku waafaqsan sida laakiin wuxuu maalikiyada laftooda isku haysta meesha قال مالك وحده رحمه الله تعالى مالك لفتود بقيسا يستري قال مالك وحده رحمه الله تعالى من اشترى قفك صيب سيدا الشق السنقيب fii daarin guri oo ardiga badhul wa xayawaanan iyo shay nool iyo wa curuudan alaab fii safqatin waaxida gorgortan keli ah yani hal iib keli ah fa dalaba shafiicu wuxuu doonay shufcatahu shufcadiisii fi daari guriga aw ilardi ama dhulka fa qaala lmushtari wuxuu yidhi khud qaala mashtaraytu waxaan soo iibsadoo dhan jamiica dhammaan fa inii anigu inama shtaraytuhu waan soo iibsaday jamiican si dhammaana u soo iibsaday qaala maalik wuxuu yidhi bal iska dhaafay yaahudu shafiicu shafiicuu qaadanaya shufcatan shufcadiisa fi daari guriga aw alardi ama dhulka bixisatihaa qeybteeda wa min daalika thamari lacagta ayadaa ka mid ah yuqaamu kulli shayin shay kasta waa la oogi oo la taagi ishtiraahu uu soo iibsaday wa min daalika kaa ka mid a ah, calaa xidati goonidiisa loo saaray oo loo taagi cala thamari lacagti waa lagu dul joojin الذي ثمن قاسو اشتراه كسو يسد به سغا ثم ياخذ الشفيع شفيع قادن يا شفعته وشفعديسا بالذي كي يصيبها مرقس حويا أصيبي بالذي كي يصيبها وكو أصيب من القيمة قيمة كمينة من رأس الثمن العكتا رأس مدحيدا ولا يأخذ من الحيوان شيء النور كما قادريه يو العروض ألابت الشيء وحبا إلا يشاء ذلك أنا كانوا ضربوا يعني تنوى يفوضها يضا معنى إذا فهم وحويا يضنا qofkan waxaa dhacday markaa camar iyo zayd dhulkana isku lahaayeen camar qeybtiisiibuu iyo bakri buu ka iibiyey somaada fahmed kow wuu ka iibiyey markaas laakiin camar wuxuu lahaa dhulkan zayd way wada lahaayeen laakiin gooni wuxuu lahaa alaab buu gooni u lahaa isagu addoommana gooni buu lahaa ninkii wuxuu ka wada iibiyey hal mar keliya addoommadii uu goonida u lahaa camar baa iibinaya soo iyo markaas waxa weeyaan alaabtii uu goonida u lahaa iyo dhulkii ay zayd wada lahaayeen buu hal markooda iibiyey waa dhowr shay oo hal beec keliya la isku keenay soo ma haddaba zayd wuu soo socdaayo wuxuu rabaa bakri inuu lacagtiisii u celiyo ma marka markaasuu bakri markaa bakri zayd wuxuu yidhi dhulkii lagaa iibiyey lacagtiisu misay ahayd labaatan beec oo labaatankii bakrime wuxuu soo istaagay war aniga dhul iyo markaas alaab iyo addoommaa hal mar layga wada iibiyey wixii hal mar layga wada iibiye hal mar lacagtooda ii wada celi ama dayga tag buu yidhi muu ku qasban yahay ninkan saydiihi inuu hal mar lacagta waxaasoo dhan wada celiyo mise kuma qasbano kuma qasbano isagoo wuxuu ku qasban yahay keliya inuu celiyo keliya dhulkii ay zayd wada lahaayeen eh, dhulkii ay camar wada lahaayeen intaabuu ku qasban yahay bes ilaa isagu inuu doono isagu inuu alaabta la wadeegu dee isagu akhtiyaar ahaan inuu u doono mooyaane laakiin kuma qasbana markaa ee waxaa la dhahayaa imsaa lagaa siiya alaabta labaatan imsaa lagaa siiya addoommada soddon imsaa lagaa siiya dhulka labaatan labaatanka dhulka hoo amaa soddonkan iyo hawlahan dee hadduu ninkii ama kula noqoyo cil ama waxo ahayso aday ku taallaa saasaa lagu dhahaya soo lama fahmin qaala maali wuxu uhi man ishtaraa qofkii sidaa shaqsan qayb fii daarin gudaha argamama dhul waxayawaanan yeeshay nool iyo curuudan alaam fii safqatin waaxida gorgortan keliya bimacnaa waa iib keliya caqdi waaxidi macnaha heshiis keliya fadalaba shafiicu shafiici baa doonay shufcatahu shufcadiisa fi daari guriga ow alargaama dhulka faqaala mushtari baa wuxuu yihi khud qaada wuu yidhi خذ قال ويل مرخص حويا ما اشتريت وحي صيبس جميعا ضمان فإن أرجت إلا ما اشتريت وصيبس جميعا ضمان مرخص حويا سوى ايانو أيان صيبس العربية فقال المشتري لو ها فإن لي أنا وإنما اشتريته جميعا قال مالك وحوري بل يأخذ الشفيع وقادر يا شفعته في الدار القرية والأربع ونوك بحصتها قيبتيسة من ذلك الثمن لعقتها يذاك مذا يقام كل شيء شيء كالسوال تاقي اشتراه سوء يبسدي ومن ذلك كاك مذا على حدة قولي سالو يساقي ودرك قولي ما الله بحق غلابته أضامد قولي ما الله ساري دولك قولي ما الله ساري يلعب بضربة على الثمن اللي عقتي بقى لقد الجوجب الذي ثمن قاس اشتراه كسو يبسدي به السقم ثم يأخذ الشفيع شفيع وقادر يا شفعته وشفعديسة بالذي كي يصيبها واصيبه وبالقيمة قيمة كبيرة من رأس الثمن لعقت مرخص حويال ورأس مالكينا oo min raas tamad wuxuu ka wada lacagta marka la isku wada geeyo mesela waxaan ila alaabta 30 ku baahay adoomadu 20 bay ahaayeen dhulku 20 baa isku wada geey 70 soma soma 70 toddobaatanka markaas isagu wuxuu celinayaa keli ah labaatan waayo labaatankaas unbaa dhulku kusoo hagaagay soo maaha amaa kontonka kale way ka baxsanaayeen waa sida bilqasi taban lacagtoo isku wada jirta marka laisku wada keeno ayaa qaybtiisa ee kaga soo hagaagaysa unbuu bixini bilqasi taban saasaa laga wadaa walaa yaakudu biya alxayawaani wax nool ee adoomada iyo curuudi alaabta kama qaadanayo shay aan waxba shufca kuma qaadanayo ilaa ay shaa dalika isagoo ikhtiyaarkiisa inuu doono mooyaane qaala maalik wuxuu uhi raximah allahu tacaala waman baaca qofkii iyo shaqhisan qayb min ardi dhul mushtarakatin la wadaago fasallama uu markaa fasallama fasallama markaas waxaa weeyaan bacdu ha fasallama markaas waxaa weeyaan wuu salaamay eh, fasallama wuu dhiibay dhe bacdu bal qof eh, bacdu bal barhkii lahu isagoo u sugnaaday fiiha dhexdaa shufcatu shufcada lilbaayici baayici buu dhiibay fasalama wuu dhiibay bacdu man qof barhkii lahu isagoo u sugnaaday fiihaa dhulka dhexdiisa ashufcatu shufca u sugnaatay lilbaayici kii wax iibiyey وأبا بعض بركون ويديده إلا أن يأخذ بالشفعة شفعة سينكو قاتمو يعني إلا من أبا قفك الديدي أن يصلي بإنه الديبو يأخذ بالشفعة شفعة كقادر يقولها نماتين وليس الله مبلانه أن يأخذ بقدر حقه حقه سقدر كيس إنه قاتو ويترك وكتغو ما بقي وحصهر إنه كتغو مبلانه هل كان معناه وحويا فيريا مسألة وحو كوضع شيخ رحمه الله تعالى haddii maalan shan qof ay dhulka isla lahaayeen oo midkood qeybtiisii u iibiyo ha oo markaas waxa weeyaan ila isagaa baayaca soo maaha oo markaas waxa weeyaan dadkii isaga la wadaagayay ay u dhiibaan markaa ma lil baayici buu idiin dhigayaa mise lilmubtaaci ya lilbaayici buu idiin dhigayaa waa lilmubtaaci sida saxda halkaasi oo qofka mushtarigaa laga wadaa lilmubtaaci qofkii mushtarigaabay u dhiibeen maalan shantii qof middaa qeybtiisa iibiyey kadibna wax way u yimaadeenoo kii laga iibiyey bay u yimaadeenoo lacagtiibay u dhiibeen waayahay allahuma mustacaan caleyhi tqulaan barhkoodna way diideen ilaa inuu shufca ku qaatan mooyaane oo inay dhiibaan bay diideen oo waxay ku yidhaaheen dee adaa dhulkan markaas waxaa weeyaa qeybtii iibiyee annagana lacagtayadii noo celi wailaa haddii kala suuragal maaha qoladan diiday inay u dhiibaan ee waxa weyaan inuu waxay samaynayaan inay markaas waxaa weeyaan shufco ku wada qaataan baa shardiya wailaa haddii kale qaybtiisa keliya inuu shufca ku qaato qaybaha kalena uu ihmaaliyo ma bannaano qaala maali wuxu ui raximah llahu tacaala man baaca qofka iibiya shaqsan qayb oo min ardan lmushtarakatin la wadaaga ah fa sallama uu dhiibo bacdu man qof barhkii lahu isagoo u sugnaaday fiiha dhulka ashufcatu shufca ay ugu sugnaatay lilbaayici qofkii baayic ahaa mubtaac ahaa ee mushtariga ahaa wa amaa bacduhum oo baayicana lacagta u dhibeen waxay leeyihiin waraba waxay dhahayaan markaa dhulkaaga sax weeyaane ciddaa doonta ka iibi qoladan kalena qola saasay tiro baayicii ba u baayicaba ku daa qolna waxay yidhaaheen war ha u dhiibine gebi ha lacagtaa inoo wada celiyo ee qeybtiisa inuu ku tasarufo iska iibsado ma banaanabay ayay yidhaaheen ilama labaa qofka wa abaa bacdu barhkoodna way diideen ilaa an yaakuda bishufcati shufcadiisa inuu qaato mooyaane ilama labaa qofka diiday an yusalima inuu dhiibo yaakhud bishufcati buu ku qaadanayaa kullaha dhammaanteed walaysa looma banaan an yaakuda inuu qaato biqadri xaqihi xaqiisa markaa qadarkiisa wayatruka markaa uu ka tegayaa maa baqiya wixii haray wayatruka uu ka taga dheh maa baqiya wixii haray qaala maalig wuxuu ihi fii nafarin koox oo shurakaa shurakaa fii daarin waaxidatin guri keliya fabaaca axadu midkoodu biyo xisatow qeybtiisa wa shurakaa'uhu shurakadiisiina huyabun ay maqan yihiin kulluhum dhammaantood ilaa rajulan nin mooyaane facarada u bandhigay cala xaadiri kii joogay an yaakuda bishufcati inuu ku qaato oo yatruka uu ka tago oo faqaala uu yidhaaho anaa aahudu aniga qaadanaya bixisati qaybtayda wa atruku xisasa shurakaa'i shurakadayda markaas iyo kuwii wax ila wadaagaya qaybahoogiina waan ka tegaya xataa yaqdamuu ilaa ay soo gelayaan fain akhaduu hadday qaataan fadaalika arrinkaas wuu bannaan yahay wain taraku hadday ka tagaanna akhadtu jamiica shufcati shufcada dhammaanteed waan qaadanayaa qaala maalig wuxuu yidhi laysa lahu ma bannaano ilaa an ya'khuda daalika arrinkaa inuu qaato mooyaane kullahu dhammaantii oo yatukakoo ka wada tago kullahu fain jaa hadduu yimaado shurakaahu shurakadiisii fain jaa shurakaahu waa jamc sooma jaaadina waa mufrad sooma faacilku ama hal noqdo mufrad ama jamac hal noqda eh ficilka isaga weligii mufrad baa laga dhigaa wajarqid lficla idaa maa usmida lataneen ou jamcin kafaaza shuhada ibnu maaligaas ay dhah wajarqid lficla idaa maa usmida lithnayni ou jamcin kafaasa shuhadaa wiil faazada waa mufrada shuhadaa waa jamc dee faacila aan soconno wuxuu yidhi markaas waxaa weeyaan shurakaahu akhaduu minhu markaas waxaa weeyaan way ka qaadanayaan weerarka ow tarakuu way ka tagayaan inshaa hadday doonaan faidaa carada markuu bandhiga haadaa kani caleyh dushiisa u bandhiga falam yaqbaluna huna aqbalin falaa yaraa lahu shafcatan wax shafcama arkaba sheekhu yidhi fiina halkaa wuxuu ka hadlayaa qolaa hal guri isku lahaa maalan qoladii halka guri isku lahaa ayaa middaa qeybtiisii iibiyey shurakadiisina way baqan yihiin hal nin keliyaa ka jooga ninkiibuu u bandhigay oo wuxuu ku yidhi war dhulkayga waan iibinayaaye bal fiina hadda dhulkayga waan iibinayaa lacagta baad ii celinaysiin oo shufca ku qaadanaysiin mise markaa waa iska iibsadaabuu ku yidhi waa idankii la rabay soo maaha markaasaa wuxuu yidhi anigu qaybtayda waan kuu celin lacagta qaybtayda shufca waan ku qaadanoo lacagtayda waan kuu celinayaa amaa laakiin qaybta aniga igu soo hagaagaysa macnaha amaa qoladii maqlayd qaybaha ku soo hagaagaya aniga ima taalleh marka yimaadiin baan eegaylaayo hadday ku qaataan shufcay celiyaan lacagta qaybta kusoo hagaagaysana waa sax haddii kalena anaa ku wada qaadan laakiin eegama yeelayo laga wuxuu leeyahay sheekhu taasi ma bannaano ee hadday maqan yihiin inuu isaga waxa u bannaan ama iska wada daayo ama uu lacagta sii wada celiyo shufca kusii wada qaato laakiin inuu qaybna ka taga qaybna uu waxa lacagtooda celiyo ma bannaano buu leeyahay baabu baa laa taqacu fi shufcati wallaahu aclam baa talka ku joog